الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wixii ilaahay naga karsiiyo waxaynu caawa wax ka odhanaynaa goob ka mida goobihii xaqa iyo baadilku ay ku herdameen goobahaasi waa goobihii ilaahay uu ku quweeyey guusha iyo liftana uu ku siiyey ciidamada alle ciidamadii saxaabada ee xaqudirirka ahaa dagaaladaas kan hadda aynu ka hadlayno iyo kuwa la midka ahi haddii aan ilaahay ku guulayn lahayn maanta islaamku innagana inama soo gaadheen sidanna ma noqdeen goobtan dagaali caawa ah aynu ka hadlaynaa wuxuu ahaa dagaal kala bax ah oo ay ku xidhnayd labadan qolo qolada muslimiinta iyo qolada farisiyiinta ee majuusta faris bershiyanka ah hadba qoladii ku adkaata ay khadka ka baxaysa dagaal aan waxba loo laysu reeban oo waxba laysula hadhin ayuu ahaa asbaabta goobtan dagaal haddii aynu ku yar horeyno waxaa jirtay markii khilaafada muslimiinta uu qabtay abubakar asidiiq radi allahu tacaala canhu wa waxaa soo waajahday dhibaatadii weyneyd oo ahayd carabta badankeedu inay diintii ka baxeen oo ay dib u ridoobeen walciyaadu billah koo iyo toban ciidan oo u diray abuubakar asidiiq radi allahu tacaala canhu waxay dib ugu soo celiyeen xerada iyo moorada islaamka ayay dib ugu soo celiyeen carabtii qabaa'ilkii carbeed ee diinta ka baxay arrintaasi markii uu ka farxashay ayuu wuxuu dabarka ka furay dagaaladii khaarajiga ahaa ee ku wajahnaa jabhadda bariga oo aatan ah faris iyo jabhadda galbeedka oo ah tan ruum ruumtii bisandiinta ahaa labadaasba waxaa bilaabay abubakar asidiiq radi allahu tacaala canhu inkasta oo qolada bisantiyiinta ah toodu ay sii horeysay oo dagaalkii mu'ta uu kasii horeeyey kuwa kani haddaba abuubakar asidiiq radi allahu tacaala canhu waxaa jirta inuu ciidan u diray dhulka loo yaqaano faris faris amba furus oo xukumaysay kolkaasi dhulka ciraaq la yahdo gebi ahaantiisa iyo dhulka khaliijkan khaliij alcarabi hadeer la yidhaahdo oo la odhan jiray khaliij alfarisi iyo dhulka loo yaqaano iiraan iyo khuraasaan dhul aada iyo aada u baaxad leh boqortooyadii ka jirtay labadaa boqortooyo ee waaweyn ee midna ay galbeedka ahayd oo tan ruumka bariga bisandiinta iyo tan galbeed bariga taasi galbeed bay ahayd tan bariguna ay ahayd furs waxay ah, ka dhignaayeen ruushka iyo maraykanka maanta jira labadii dowladood ee wakhtigaasi ugu xooga weynaa ugu ciidamada badnaa dhulka ay xukumaan iyo inta ka taliyaanna ay aada iyo aada u ballaaran tahay qabaa'il carbeed oo la daris ah farisiyiinta iyo carabtu halkay iska galaan xukunka farisiyiintana hoos iman jiray oo sida qabiilada la idhaahdo banu shaybaan ayaa diinta islaamka soo galay waqtigii rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam waxaana ka bilaabmay in markii iimaanku uu qalbigooda galay u muuqatay inay wax iska celin karaan halkay intii wixii ka horeysay ahaayeen dad iska bahdilan oo laga adag yahay oo boqortooyada faris marnaba aan beegsan karin iskuna taagi karin abaanduulihii qaaliga ahaa ee muhana bn alxaaria oo saxaabiya oo banu shaybaan ka mid ah yaa bilaabay dagaalada noocaasa inkastoo dagaaladaasi a ahayn dagaallo koobkooban mar waxaa dhacday inuu soo diray sayid abubakr asidiiq ciidan uu hogaaminayo khaalid ibn sayfullaahi almasluul oo ah hanad iyo halyey dhif iyo naadir ah oo taariikhda muslimiinta ku suntan geesinimadiisa iyo xiribdheeridiisa xagga tabta iyo taatiigga dagaalka ilaahay hibo u siiyey oo xataa cadowga uu qiray romel oo ahaa generaalkii naasiyiinta jarmalka oo dowlado badan oo yuruba qabsaday markii intu dagaalku socday markii dambena isbahaysiga uu ingiriiska hogaaminayo kula dagaalamay alcalameyn masar oo loo bixiyey thaclabu saxaraa oo aada iyo aada nin dagaalka saxaraha ugu bilaysan ah mar la weydiiyo la yidhi xaggaad ku baratay dagaalka saxaraa wuxuu yidhi waxaan ka bartay khudadkii khaalid ibn اlwaliid sidaasuu tilmaamo haddii aynu usoo noqono khaalid ibn اlwaliid iyo furs markii ugu horeysay gacanta ay isula tageen waa dagaalo xagga dhulka ciraaq hadda ay tahay ka dhacay dagaalkaasina hadda uma bambaxayno waayo tan baynu u jeednaaye abaanduulihii ciidamadaasi oo ahaa nin martabadiisu sida hadda waxa lagu sheego jananka oo kale u dhigmayey oo layaahdo hormos ayuu ku dilay markii ay isu soo baxeen oo dagaal kafoolkafool ah oo mubaaraso ah markay safka iyo safka isugu soo baxeen waxa uu markiiba dhulka dhigay oo uu dilay oo luqunta kala jabiyey ninkii kasoo horjeeday oo ciidanka farisiinta dabadeedna halkaasi wuxuu noqday dagaal ay muslimiintu markii dambe layskudagaleyna ay ku adkaadeen intaa kadib ciidankaasi kolkuu amray khaliifkii muslimiinta abubakar in uu aado dhulka shaam dagaalka ka socda ee bisandiinta dagaalka ka dhici doona meesha lahada yarmuuk oo goob weyn oo dagaal ah ayaa ciidamo doora oo ilaa toddoba kun meelahaas ah ayuu la baxay khaalid ibn lwaliid waxaan u aaday xagga iyo shaam wuxuu naaib uga dhigay dhulkii uu ka tegey muhanna bn alxaarisa baanduulaha muslimiinta oo geesiga ahaa fardafuulka ahaa oo aanu wadnihiisu galow aqoon banu shaybaan qabiiladaasi ka dhashay haddaba waxaa dhacday dagaalo dagaal waxaa jira laado macrakatuljisr waa meel bunda ah oo webiga dushiisa ahayd mar ciidamada muslimiintu ay gudbeen oo xagga kan u gudbeen cadowga oo xagga kanna uu webigii ka dambeeyo xaggan horena cadowgii uu ka jiro dagaalkaasi wuxuu noqday jisr la dagaal ay ku riiqdeen ciidamadii muslimiinta laguna dilay abaanduulihii ciidanka amba amiirkii muslimiinta ee waqtigaasi oo ahaa abu cubayd ibnu mascuud athaqafi iyo tiroba ilaa toddoba amiir oo ka dambeeyey isaga ilaa amiirkii toddobaad mise sideedaad oo muhana bnu alxaarisa ayaa guruurkii soo hadhayna badbaadiyey ciidanka muslimiinta intaa wixii ka dambeysay waxaa ku dhacday hantaaqo aad iyo aad u weyn baa ciidanka muslimiinta soo gaadhay intaasi markay dhacday waxaa sayid uh, abubakar markii uu dhintay xilka qabtay khaliifat lmuslimiin cumar cumar baa deedna ciidamo usoo diraya dhulka markay taasi dhacaysaba cumar baa talada haya ciidamada iyaga oo ka yimid gurmadka ah ee madiine ka soo baxay oo lagu xoojinayo ciidankii muslimiinta wixii ka soo hadhay tiro badan afar kun oo mujaahid ayaa ku dhintay meesha iyada ah. afar kun ood garan karaysaa runtii ciidankaasi waa ciidan aada iyo aada u lixaad badan dhibaatadaas weyn markay dhacday musan bnu alxaaris lafahantiisa waxa gaadhay dhaawac aada iyo aada u weyn hase yeeshee isagoo dhaawaca aadka u weyn qaba ayuu badbaadiyey ciidanka intii soo hadhay amuurtaasi markay dhacday dagaal kale oo kaa ka dambeeyey oo laado buweyb macrakatulbuweyb ayuu qaaday amba hogaamiyey muhana bnulxaarisa waxaanuu kaga adkaaday ciidamadii faarisiyiinta ee furuska oo iyagu markaa isbidayey in ay guulna ay la dheelmadeen oo aada iyo aada firfircoonaan fara badan iyo carcar dagaaleed oo hor leh soo qaaday ayuu halkaa iyadaa ah ku jabiyey meesha loo yaqaano albaweyb intaasi waxaynu uga jeednaa waa dagaaladii tan iyo hadda ka horeeyey alqaadisiya haddaba aynu u nimaano alqaadisiya muslimiintu maxay uga dan leeyihiin in dhulkaasi la furto muslimiintu waxay doonayaan inay raayadda tawxiidka iyo iimaanka ay gaadhsiiyaan dhulweynahaasi farisiintu ay ka talinayaan oo ay gumaystaan oo dadka ay cabiid ka dhigteen oo ay iyagu yihiin dad ilaahay inta ka fogaadeen caabuda dabka iyo naarta caabuda ayaa la rabaa in la gaadhsiiyo oo ciraaq iyo dhulka kan laga dhigo daarulislaami wa amnin wa salaamin in laga dhigo sida ay u dhici doonto macrakada loo yaqaano alqaadisiya sidaas wey alqaadisiya maxay tahay marka hore alqaadisiya waa meesha goobta dagaalku uu ka dhacay magaceeda waxa ay galbeed ka tahay magaalada la yihahdo najaf ee ciraaq ee aada taqaaniin halka uu ku aasan yahay sida la sheego cali ibnu abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaa oo dhulka ciraaq ka tirsan waxaa kale oo alqaadisiya maanta sidaan filayo ciraaq ay u taqaanaa muxaafadad amba gobol gobollo ka tirsan ciraaq dalweynaha ciraaq oo ay caasimadu tahay adiiwaaniya intaa haddii aynu soo dhaafno amiirka muslimiinta amba khaliifat lmuslimiin cumar ibn اlkhadaab radi allahu tacaala canhu ardaa waxa uu uu amar ku soo rogay in ciidan weyn oo muslimiinta ahi uu soo baxo haddii ay tahay dhulka muslimiintu ay ka taliyaan waxaa cid loo diray qabaailka carabta ee muslimiinta ah cid walba waxa la gaadhsiiyey in ay isu yimaadaan oo ciidamo soo saaraan taa waxaa loo yaqaana annafiir ulcaam waa isu soo bax aada iyo aada u weyn oo baaxad leh kaas ayuu amray sayidkii khaliifkii muslimiinta cumar alfaaruuq haddii aynu intaa ka nimaadno waxaa soo ururay ciidan tirsigiisa lagu qadaray dhowr iyo labaatan kun ilaa iyo soddon kun oo ciidamada muslimiinta ah oo qabaa'ilkii iyo dhulkii muslimiinta taladooda ku hoos jiray isaga soo ururay ciidankaasi wuxuu doonayaa in uu kaxeeyo amba uu hogaamiyo cumar alfaaruuq oo khaliifatulmuslimiin ah lafahantiisu waanu la baxayba ciidankaasi oo dhul masaafad xoogay jirta madiina ayaa buu la gaadhay qorshihiisuna wuxuu yahay inuu ciidanka isaga ah hogaamiyo hase ahaatee taliska guud ee ciidamada muslimiinta iyo taliska guud oo ah wadatashiga majliska iyo golaha tashiga muslimiinta ee shuurada ayaa waxay ku taliyeen inaysan habboonayn khaliifka muslimiintu inuu ciidankan isagu hogaamiyo ee in loo dooro oo loo xulo nin ka mid a ah ragga saxaabada rasuulka ragga dagaalka aadka u yaqaana haddii uu yidhi taas waayahe ii sheega oo bal ila taliya cidda aan ka dhigo waxaa laysku waafaqay ninkaasi inuu yahay sacad ibnu abi waqaas sacad ibnu abi waqaas oo qoladii talada soo jeedisay ay ku sheegeen asadun fii baraahini asadun fii cariini nin libaax ah oo aar ah oo geesinimo iyo raganimo iyo mintidnimo iyo hal adayg iyo go-aan adayg meel dhigtay isaga ayaa u waafaqay dabadeed inuu ciidankaasi hogaamiyo ciidankaabuu ku jiraa oo ka mid yahay waxa uu ka dhigay ciidankaasi amiirkiisu inuu isaga noqdo waxaa la diyaarinayaa markaasi ciidankii muslimiinta ciidanka muslimiinta si aadabaa loo diyaariyey cumar bn khadaab wuxuu yidhi nin maanta laga tegayaa ma jiro hadduu yahay nin qabaa'ilka madaxka ah iyo haddii uu yahay nin khadiib ah iyo haddii uu yahay nin shaacir amba gabayaa ah iyo haddii uu yahay nin geesi qalab iyo hub haysta cid maanta laga tegayaa muslimiinta maanta ma jirto istinfaarkaasi caamka ah ayaa dhacay waxaana soo ururay runtii ciidan aada iyo aad u weyn ciidankaasi tirsigiisa aynu sheegnay sacad ibnu abi waqaas haddaba waa kuma inta aynaan bilaabin macrakada amba goobta maxaase loogu doortay sacad ibnu abi waqaas inuu ciidanka tiradaa leh oo ah ciidankii ugu ballaadhnaa uguna tirada badnaa ee xagga iyo jabhadda bariga ee faris amba furska lagu wajaho sacad ibnu abi waqaas waa marka koobaade waa nin saddex qof ay ka horeeyeen wax muslima waxaa ka horeeyey abubakar waxaa ka horeeyey cali bnu abi aalib waxaa ka horeeyey eh, zayd ibnu xarisa wuxuu noqonayaa ninkii afraad marka laga reebo sayidatu khadiija xagga ragga oo dee ugu horeysay iyadu wax muslima waxaad halkaa ka garanaysaa wuxuu haystaa shahaadadaasi qiimaha badan oo ah xagga iimaanka iyo islaamnimada taasi waa mid taa markaynu ka nimaadno sacad ibnu abi waqaas wuxuu ka mid yahay casharat lmubashiriina fi ljanna tobanka uu rasuulku iyagoo nool ugu bushaareeyey in ay jannada gelayaan taasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad sacad ibnu abi waqaas amba sacad ibnu maalik ibnu wahayb wahayb waxa uu yahay ragga fursaanta carabta amba ragga furdafuuleenka ah amba ragga gamuunleyda ah ee leebka iyo qaansada hadday sidaa isu saaraan marnaba aan la seegin halka ay ku liishaamaan oo waxbuu samayn jirayba leebabka iyo qaansooyinka ayaabuu samayn jiray taasina waa mid kale sacd ibnu abi waqaas waa ninkii ugu horeeyey ee leebkii ugu horeeyey ee muslimiiniba ay rido saxaabada rasuulku ay ridaan waa ninkii ugu horeeyey oo riday isagu waana ninkii ugu horeeyey ee leeb lagu soo rido shahaadadaasna wuu qabaa dayib intaa marka laga yimaado sacad ibnu abi waqaas waa mustajaabu dacwa waa nin ilaahay subxaanahu hadduu labada sacab sidaa yidhaahdo ilaahay uunu soo celin waxa uu ka baryo maxaanay ku saabsan tahay rasuulka ugu duceeyey laba arrimoodba rasuulkaa ugu duceeyey in ilaahay uu sugo oo shiishka iyo barta uu ku liishaamo waxa uu ku liishaamayo ilaahay inuu ugu beego iyo in ducadiisa ilaahay aqbalo labadaba rasuulka ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam taasna wuu qabaa laba hub buu haystaa marka hubka ah hadduu waran rido iyo haddii uu leeb gamo waxa uu ku gamo dhulka una dhici maayaa ta labaad hubka labaad uu qaba waxa weeye ilaahay markuu baryo haddii uu nasri iyo keyrkeed uu ka baryo ducadiisuna soo noqon mayso taasna wuu qabaa tan kale rasuulkay isku dhow yihiinoo nebi maxamed wuxuu ugu beegan yahay abti rasuulkuna wuu odhan jiray markuu ku soo baxo haadaa khaali falyurini miruu khaalah aniga abtigay waa kaase bal qofkiin hay tuso abtigiin sidaasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam tan kale sacad ibnu abi waqaas waa nin cafiifu ducma xagga cunnada waa nin xalaal miirad ah oo waxa hun gurigiisa mara iyo waxa jidiinkiisa mara aan wax xalaala mooye wax kale aan gurigiisa usii dayn ta kale waa xagga carabkana cafiif buu ka yahay xagga damiirkana cafiif buu ka yahay oo intoo dhan nin dhowrsoon oo aad iyo aada u qiimo badan weeye sacad waxaad garatay haddaba inuu yahay qof u qalma inuu ciidanka tiradaa leh oo muslimiinta ah oo baxaya oo ciidanka ku wajahan ee ka soo horjeeda uu toban jeer ka badan yahay ninka hogaaminaya ninka noocaasa wey waa tahay ciidamada muslimiintu way baxeen dhowr meelood bay sii degeen ugu dambeynta waxay degi doonaan halkaasi ay goobta dagaalka ee magacaalihii ay ka dhici doonto waxaa halkaasi ay ku furteen alqaadisiya oo aynu nidhi waa galbeedka magaalada amba hadda meesha najaf la yidhaahdo ee ciraaq ayay dhacdaa waxaa taliska ciidanka muslimiinta loo asteeyey qasri qadiim ah oo meesha ku yaalla oo loogu talagalay sacad ibnu abi waqaas inuu halkaa iyada ah uu ciidanka ka maamulo waa meel kasoo horjeeda meel buundo ah xagga webiga ciidanka muslimiintu halkaasi ayuu ku sugnaa waxaa leedaha muddo bil ah ayuu halkaa iyada ah ku sugnaa muddadaa bisha ah wax dagaal ah oo dhacay ma ay jiraan cid faarisiyiinta ka mid ahoo uu arkay amba ciidanka muslimiinta ay is arkeenna ma ay jiraan hase ahaatee sacad wuxuu amray in ciidamada sahanka ee muslimiintu iyo ciidamada horbaxanshiyaha ee ciidanweynaha muslimiintu in ay dhaqaaqaan oo soo sahamiyaan kana warkeenaan ciidanka faris ciidamadaasi oo aan ciidamo tiro badan ahayn way baxeen waxaana ay galeen dhulkii farisiyiinta iyo ciidamadii farisiyiinta meelaha dacallada ah waxanay soo noqdeen ayaga oo waxna soo laayay ciidankii farisiyiinta ka mid a khanaa'imna la soo noqday iyo wixii war ah ee marka iyada a ah looga baahan yahay ayay la soo laabteen waa dagaalku intii uusan bilaabminba ciidanka muslimiintu wuxuu ku duulayaa oo si kooban ciidamada sahanka inta udhaxaysa kaskar iyo ambaar hadeerba waxaad maqashaan meel leedo alanbaar oo ciraaq ka mid a alanbaar hadda waxa weeyaan waxa ay ka tirsantaha waa kubra aqaaliim alciraaq gobolka ugu weyn gobolada ciraaq waa gobolka sunniga ahlusunna waljamaaca ay degaan wey halkaasi labada meelood markay galeen waxay kala soo noqdeen alqanaaim adaba wuxuu doonayaa inuu war cadowga warkiisa uu si rasmia u helo wuxuu diray ciidamo ilaalo ah wuxuu u diray magaalada xiira ayuu u diray inay khabarka furus keenaan ciidankaasi sahanka ah ee ilaalada ah waxay soo noqdeen iyaga oo warka ay sidaan uu yahay boqorkii furus yesdajard in uu abaabulay oo diyaargareeyey ciidankii ugu ballaadhnaa uguna faraha badnaa inta la garanayo oo ugu talagalay in ay muslimiinta gebi ahaanba ay ka caydhiyaan oo ka buriyaan dhulka loo yaqaano ciraaq aada iyo aad buu tabaabulshaystay diyaargarowgii ugu dambeeyey ayuu ciidankiisa geliyey dowladda faris oo ah dowlad ballaadhan oo dowlad qalabkeedu badan yahay oo qalabkeeda dagaal ee milatari iyadu samaysata aaladda iyo saabaanka xarbiga iyadu soo saarta sida oo kale waxa ay haysataa rag ay isku halaynayso oo xagga dagaalka oo raggii u babacdhigi jiray boqortooyada kale ee roomka bisandiyiinta ah raggaasi haddii aan qaarkood kaaga tilmaamo galanios hormozan mahoran razi bayrasaan bahman jaadaway iyo rag la mid ah laakiin abaanduulka ciidanka gebi ahaanba faris ninka loo dhiibay ee haysta waa ninka loo yaqaano rustam alarmani ninkaas baa ciidanka haysta sacad ibnu abi waqaas waxaa soo gaadhaya si istabadhac istaba jooga rasaa'il iyo waraaqo ka imanaya khaliifka muslimiinta cumar ibnu lkhadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaa cumar waa waalid ummadda muslimiinta oo dhan ka sokow inuu xukunka hayo uu ku walwalaya ciidankiisa raggiisa ayuu aad iyo aad wadnuhu farta kaga hayaa wuxuu og yahay ciidankiisu inay soo galeen meelo uu cadowgu haystay oo uu degan yahay oo uu kaga fara badan yahay oo kaga tiro badan yahay oo dadka degaanadaasihina aysan ahayn dad muslimiinta la diin ah amba haba yaraatee wax kale oo ay isku dhowaystaan uusan jirin waraaqihii ayaa soo gaadhaya marba midbaa imanaysa waxau leeyahay waxaan rabaa inaad ii sifayso goobta dagaalka meesha waxaan doonayaa mar walba warkaaga aan helo sidii oo aada moodid inaan arkayo waxa meesha ka socda inaad ila soo socodsiisid oo aad iigu sifaysid ayaan doonaya isla markaana wuu soo geesinimo geliyey waxa uu yidhi waxba yaanay cabsi iyo boqo aanay idinku dhicin waxaa qalbigayga lagu tuuray buu yidhi cumarna waxa uu ka mid ahaa raggii uu rasuulku yidhi waxa jira kuwo wax loo sheego amba wax lagu ilhaamiyo baa jira hadday ummadayda ku jiraanna cumar weeye kuwaas cumarka mulhamka ah ilaahay uu wax ku ilhaamiyo ayaa wuxuu leeyahay qalbigayga wax lagu tuuray oo naftaydu ay leedahay ciidanka muslimiinta iyo ciidankaasi haddii ay kulmaan inuu ciidanka gaaladu jabayo saasaa qalbigaygu iyo niyadaydu ileeda markaasuu le shakiga iska saara waxaad doorataan yaqiinta ilaahayna kaalmaysta isaga isku xidha oo ilaahay isaga weydiista gargaarka iyo gurmadka wuxuu soo amray inay cahdiga oofiyaan oo ayaan cahdiga ka bixin wuxuu ka digay inay khiyaamada iska ogaadaan iyo caaqibxumada iyo ciribxumada khiyaamadu ay leedahay waxa uu amray in intaanu dagaalku bilaabmin loo diro ninka furiska xukuma amba boqorka furis in loo diro wafdi ahlu oo la soo dooda oo diinta islaamka u bandhiga hada huwa lislaam islaamkuna waa caynka islaamku ma aha in uu iska socdo oo iska duulayo oo dhiig iska daadinayo waxa weeyaan dadka kan haddii ay si fudud u islaamaan wax duulaan ah oo ku wajahaniba ma jira inay islaamka loo bandhigo oo loo sheego haddii ay islaamaan waa islaameen inagayna la mid yihiin haddii ay diidaan eh, waxaa kale u bannaan inay jisyo bixiyaan haddii ay jisyadaa bixiyaanna waa laga soo laabmayaa hadday labadaaba diidaan bay noqonaysaa markaasi in dabarka laga furo jihaad iyaga ku wajahan oo dadkan diinta hortaagan iyo dacwadda hortaagan oo ah kurtin iyo taako diinta la hor dhigay in laga leexiyo waxyaabihii uu soo amray bay ka mid ahayd sacad ibnu abi waqaas uu diray rag wuxuu diray doora ilaa labaatan gaadhaya oo saxaabadii rasuulka iyo ay ku jiraan rag aad iyo aada u qiimo badan rag talaqabeena iyo ragga abaanduulka ciidamada muslimiinta ka mida intaba waanay gaadheen waxay la kulmeen ninkii la odhan jiray yasdajert oo boqorka saasaaniyiinta faris ayaa ay la kulmeen ninkaasi wuxuu yidhi maxaa noo kiin keenay waxay u sheegeen si degan oo miyir qabta waana sida ay muslimiintu mar walba yeeli jireen in ay khayr u wadaan oo islaamka iyo dacwadda iyo diinta ay rabaan in ay gaadhsiiyaan haddii ay aqbalaan oy qaataanna inay iskagaba noqonayaan oo ilaahay kitaabkiisa iyo diinkiisa iyo iyaga isaga tegayaan hadday taa diidaanna in ay jisyo bixiyaan haddii ay taa diidaanna in layska leeyo aad buu cadhooday aad iyo aad buu cadhooday waa boqor dhalinyaro ah waa nin runtii waayo aragnimo fara badan iyo khibrad fara badan aan lahayn oo xilka dee boqortinimo uun dhexaltooyo ku yimi oo mar dambe la saaray hadalkaasi aada iyo aad buu uga cadhooday waayo wuxuu ogaa carabta iyada oo ay yihiin addoomo uu isagu leeyahay carabta qeybta tan farisiintu ay xukumaan carabta kalena sidii unbuu moodaya hadalkaas wuxuu yihi anigu ilaahay wuxuu abuuray oo idinka liita haddaad carab tihiin oo idinka ayaan daran oo xagga nolosha iyo maceeshada hadday noqoto weligay maba arag idinkuna maanta saasa ila hadlaysa laakiin ma oga carabtani carabtii inaysan ahayn carabtii dufowday ee dulowday ee ahaanaysnayd ee bahdilayd ee gumaysigu uu ku dhacay inaysan ahayn mid walaalayaal ogsoonaada waxaa aada u cajiib leh carabta hoos hoos joogta farisiyiinta oo ah ciraaq iyo dhulka iyo carabta hoos joogtay nimanka la yahdo shaam ehm, shaam u badnayd oo hoos joogtay ruumka romaaniyiinta labadaa carab oo xadaaradna lahaa cariiqa labadaa lagama soo saarin nebi maxamed iyo saxaabadiisa lagama soo saarin waxa la yaab leh nebi maxamed iyo saxaabadiisa waxa laga soo saaray jasiiradda carabta maxaa looga soo saari waayey ciraaq iyo dhulka webiyada leh amba xaggan iyo shaam oo dhulka webiyada le barwaaqada ah waxaa looga soo saari waayey ilaahay wuxuu doortay oo xushay rag keena diidda ah weligood lama gumaysan kuwa jasiiradda carabta halka nebi maxamed laga soo saaray iyo saxaabadiisa waa rag keena diid ah oo aan gumaysiga aqbalin oo aan weligood loo talin oo cidna ayan qabsan sidaasaa xikmad baa meesha ku jirtay laakiin isagu wuxuu moodayaa kuwii uu talin jiraye ee uu ka adkaaye uu amri jiray siduu doono ka yeeli jiray calaa kullin si cadhalle buu yidhi iga baxa oo iga taga haddii aan aanay jirin dhaqanka ah in aan ergada la layn waan idin layn lahaa gebigiinaba waa idin layn lahay iga taga iga hor buu yidhi iga hor dhaqaaqa markaasuu haddana amro wuxuu yidhi ciid kiish ciida iisooii keena markaasaa markiiba kiish ciida loo keenay markaasuu yidhi kee idinku sharaf badan dabeedna markaasay kala horarsadeen axad alwafd casim ayaa yidhi anaa ugu sharaf badan markaas tuurta u saara buu yidhi ka kaa ugu sharafta badan taga buu yidhi qaata waa bushaaraysteen waa rag aada u aragti dheer waxay ka bushaaraysteen oo halka kan ay ka filanayaan sadaal fiican waa maxay ciiddoodii ayuu tuurta u saaray taa macnaheedu waxaa weeyaan dhulkooda in la qabsan doono iyo ciidooda oo muslimiintu qabsan doonaan waa la tageen waxaanay ugu bushaareeyeen sacad in aanu bulbulka oodnay nimanka in la qabsado oo dee ciiddiina waa wadnaa bay yidhahdeen dushaanu ku sidnaa isagaaba noo dhiibay dhulkaasi waa waa furanaynaa waxaa bilaabmay haddaba intaasi ka dambow waxaa la yahdo almufaawadaat bayna almuslimiina walfurs ciidankii furs oo uu hogaaminayo rustam iyo ciidankii muslimiinta oo uu hogaaminayo sacad ibni abi waqaas tii boqorka markay soo dhammaatay labadii ciidan way sor fadhiyaan intaanu dagaalku bilaabmin rustam wuxuu soo diray waxaan rabaa in aad ii soo dirtid nin bal ujeedadiinna iyo dantiinna iyo noo sheega waxaa loo diray axad almuslimiin ayaa loo diraya waaya waxaa loo diray rabci ibnu caamir rabci ibnu caamir ayaa loo diray waaya wuxuu weydiiyey su-aasha maxaad u timaadeen oo halka kan idin keenay maxaa naga soo doonteen hadal aad iyo aada u qiimo badan ayuu ku yidhi oo taariikhda galay tan iyo waaga iyo inta adduunyadu jirto oo dhan aada moodid inay tahay mabdaa iyo ujeeddada muslimiintu ummadaha kale ay ka leeyihiin ayuu tilmaamo maxay tahay markuu yidhi maxaa noo kiin keenay wuxuu yidhi ina allaha btacaanaa ilaahay baana soo saaray annagu iskama soconno idinmana iman ilaahay baa na soo diray oo na soo saaray muxuu noo soo saaray linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ila cibaadati llah subxaanah wa tacaala wuxuu ilaahay noo soo saaray inaanu ka saarno intii ilaahay doono caabudista addoomaha addoomaha caabudaya ee addoomaha gumaysanaya oo aanu u saarno ilaa cibaadat illaah ilaahay caabudistiisa oo keliya u saarno bal ereyga qiimihiisa iyo miisaankiisa eeg waxaa ilaahay noo soo saaray oo noo soo diray inaanu ka saarno dadka wamin diiqi dunya ilaa sicatiha adduunyada cidhirigeeda oo aan u saarno waasicnimadeeda waxaa ilaahay noo soo saaray inaan ka saarno wa min jawri اladyaani ilaa cadli اlislaam baadilka iyo gaboodfalka iyo dulmiga iyo jawrka diinaha oo aanu dadka u saarno cadaaladda islaamka ilaahay uuna soo diray diintiisiibuu nala soo diray khalqigiisuu noo soo diray taas baanu ku baaqaynaa oo dadka ugu yeedhaynaa rustam wuxuu ahaa nin caqli badan nin garashadiisu aada u fiican tahay buu ahaa hase yeeshee balaayo ku hoos shaqaynayay waxa uu yidhi qad samictu maqaalatakum fahal lakum an tuakhiruu hada almra xataa nandura fiihi watanduruu hadalkiinii waa maqalnay waana dhegaysanay ee ma suuragal tahay inaad arrinkan noo degdhigtaan si aanu uga soo fakerno oo uga soo tashanno idinkuna aydun si fiican uga baaraan degtaan rabciyi ibnu caamir wuxuu nuajilukum alaaata ayaam saddex cisho aad haysataa saddex cisho ku siinaynaa fandur fii amrika wa amrihim saddexdaa cisho ka baaraan deg oo ka fiirso oo eeg arinkaaga iyo arinkooda wakhtar waaxidata min alaa saddex arimoodna kala dooro saddexdaa cisheed haysatid alislaam waata koobaada inaad islaamto inaad islaamtaan aw aljizya inaad gibir bixisaan aw ilmunaajaza amba inaynu kala calaf qaadno wixii ilaahay inoo kala qoray dayib maalintaa hore sidaasuu ku soo laabtay rabci ibnu caamir wax aada u cajiib leh rabci ibnu caamir wuxuu leeyahy min diiqi dunya ilaa sicatiha labada qolona marka la dhigo kuwa kan baaba adduunyadii iyo balaayadii iyo wixiiba iyaga haya farisku qoladan muslimiintu waxba kama hayaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay runta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay adduunyadan cidhiirigeeda inaanu dadka ka saarno oo adduunyada waasicnimadeeda iyo qanaacaddeeda iyo sacaadadeeda dhabta ah inaanu gaarsiino faras yaroo gaaban iyo saddexanyihiisii buu wati way la yaabeen meesha uu fadhiyo wuxuu ku fadhiyaa isagu sariir buu ku fadhiyaa dahab khaalisa gebi ahaanteed dahaba oo alaab diibaaj iyo xariir qurux badanna lagu sharaxay oo lagu xardhay iyo barkimooyinka iyo tala adduun wax meesha laga buuxiyey uu ugu talagalay bal carabta tan in uu indhasarcaad ku rido bal raggu wuxuu haysto iyo iyagu inay waxba buu doonayaa laakiin raggani waa rag ilaahay ashyaadan abuuray ayay iyagu ku saamoobaane ashyaada tan iyo makhluuqa kan dad ay saamaynayso ma ay ahaa mar labaad buu yidhi nin kalean rabaa bal in wadahadalku noo sii socdo mid nin kale noo soo dir muqiirata bnu shucba ayaa loo diray muqiira ibnu shucba min dihaat alcarab wuxuu ka mid yahay baa la yidhi raggii carabba inta la garanayo soo maray isaga iyo camr ibnu caasiyo ragga ugu cajabta badan ee maskaxda badan oo xeeladda iyo farsamada iyo diblomaasiyadda iyo sida waxlo aada u yaqaana ayaa la soo diray waa saxaabi saxaabada rasuulka ka mid a soo gaadhay isagana sidii oo kale ayuu u waraystay maxaad doonaysaan sidii oo intii unbaa lays yidhi iyagu waxba bedeli maayaan saxaabadu marka kan wuxuu doonayaa inuu dhinac kale uu ka eego waxa uu leeyahay waxaa ii muuqata dhibaata idin haysata haddaad carabtan tihiin faqri iyo saboolnimo iyo wax aan iyo diiqad maceeshadeed iyo balaala idin haystee war waxaa haddii aanu wax dikalo qabanno oo ninkii la arkoba aanu siino intaas oo diinaar ninka idin xukumo idin watana intaa isaga inkastii badanba aanu siino iyo nin walba isku joog dhara iyo aanu siino ood iska tagtaan bal ka waran oo sanadka soo socdana intaa in lagaanu tusiino bal iska war waaya si caqibo leh ayuu isagana ula hadlay wuxuu u sheegay war annagu diin baanu idiin wadnaa iyo adna adduunyaad nagala hadlaysaa diin baanu idiin wadnaa jannaanu idinla doonaynaa taasoo haddii aad qaadataan sidiinna idinkoo ah oo boqortinimadiinna haysta oo ciidamadiina haysta aanu idinka laabmayno oonu idinka noqonayno taanu idinla doonaynaa taa wey haddii aad idinku doorataan haddaad taa diidaanna islaamnimada jisyo jisyo haddii aad taa diididna fa sayfu baynana wa baynakum seef baa inaga dhexaysa seef ayaa inaga dhexaysa waxaa la yahdaa markaasi tiraba saddex erge er, ergey ayay isweydaarsadeen oo loo diray rustam markan u dambaysta wuu cadhooday laa sulxa baynana wa baynakum waanu dhaartay wuxuu yidhi ballan waxay noo ah beritu yani saddexda casho markay dhammaato gebi ahaantiinba inaana di wada laayo oo mad quri aanu dib idinka noqon oo alla tahay isaga laakiin waxaa ka horeeya iyo ragga hor jooga uma qiimaysna waaya waxaa halkaa dhammaaday mufaawadaad la isweydaarsanayey labada hoggaan ay isweydaarsanayeen halkaasi ayay ku soo xidhantay taas waaya wuxuu u gudbay ciidanka faarisigu webiga catiiq waa wuxuu degay meel ka soo horjeeda muslimiinta dhinaca kale bartaasi ayuu dhufaysyo iyo ka samaystay sacd ibnu abi waqaas waa diyaar garoobay wuxuu diyaar garoobay dagaal aan ah, waxba laysu reeban maalintu marka ay tahay isniin oo ay tahay toddoba iyo labaatankii shawaal sanadku waa sanadkii shan iyo tobnaad ee hijrada xoogaa khilaafaa jira oo qaarna afar iyo toban qaarna shan iyo toban waxbay yidhaahdaan markaasuu wuxuu tukaday salaadii dadka wuxuu tujiyey salaadii duhr markuu salaaddii tujiyey wuxuu amray culimmadii iyo quraadii in ay aqriyaan suurat lanfaal waxaa la aqriyey suurat lanfaal suurat ljihaad ayaa la aqriyey mar alla markii la aqriyey oo dad wada xufaada iyaga laftigoodu ayaa qulubtiibaa gilgilatay oo qamandhacootay indhihiina waxay la shubmeen ilmo waxaa soo degtay xasilaan xasilanaan iyo deganaan baa ku soo degtay waxa ay nafuhu u diyaargaroobeen in ay cadowgooda ismutaan sacad ibnu abi waqaas meesha uu degay waxaynu ihi waa qasri qadiima oo leeda qudays halkaasi ayuu ku sugan yahay waxaa ku dhacay markii dagaalku uu bilaabmi rabayba xanuun baa ku dhacay sacad ibnu abi waqaas ilaahay amarkiisa waxaa ku dhacay waxa loo yaqaano geestahamo cirq aada iyo aada u xanuun badan oo dhib badan oo casabiya oo ilaa iyo halkaa hoose ilaa inta tan isku taxay dabadeedna uu fadhiisan kari waaye iska daa inuu faras fuulee hase yeeshee meeshaasi meel sare oo qasriga ah ayuu barkimo intuu dhigtay laabta halkaasuu ciidanka ka dalbanaya oo ciidanka ka wata uu ka howlgelinaya khaalid ibnu curfada ayaa uu ka dhigtay nin naaib uga ah oo isaga iyo ciidanka isku xidhaya khaalid way ninka ciidamada muslimiinta iyo hogaamiyeyaasha iyo dagaalgeliyayaasha muslimiinta iyo khaalid iyo sacad warka u kala qaaday halka xaaladdu markay marayso oo dagaalkii inuu bilaabmo uu rabo sacad ibnu abi waqaasna uu basti yahay waxa ka soo qubatay ilmo wuxuu aada iyo aada uga ilmeeyey xaaladdas uu ku sugan yahay iyo hawsha isaga loo igmaday xagga muslimiinta iyo dagaalka afaafka hore soo taagan oo maanta aanu farasna fuuli karayn uuna xataa fadhiisan karayn aad iyo aad buu arrintaasi runtii uu uga calooliyooba hase ahaatee hawshiisii si uu isqabsaday sacad ciidanka farisiyiinta haddaynu aynu tilmaamno waa ciidan lagu qiyaasay boqol iyo labaatan kun oo ciidan ciidanka ka soo horjeeda intan aynu dhowr iyo labaatan kun ilaa soddon kun ciidanka kasoo horjeeda waa boqol iyo labaatan kun oo ay weheliyaan weliba dad kale oo kuna waa inta ciidanka rasmiga ah ee rigliga ah inta kale ee shaqaala ah amba wax keenaysa amba logisticada iyo waxa lamidka ah way dheer tahay haddii intaa laysku wada daro waxay gaadhayaan laba boqol oo kun wax ku dhow bay gaadhayaan waad garan karaysaa ciidankaasi intuu leegayahay ta kale ciidankani wuxuu adeegsanayaa hub waktigaasi ah hubka ugu casrisan hub aada iyo aada u cajiib badan waa maroodiyaal dagaalka ku jira maroodigu waktigaasi wuxuu ka dhignaa taangiga amba dubaabadan gurguuranaysa ayuu waktigaa la mid ahaa maroodiyaashaasi waa maroodiyaal tababaran oo loo carbiyey oo loo tababaray dagaalka maroodigani dusha wuxuu ku sitaa sanduuq weyn oo kan baabuur ximaarka oo kale uu qaado ka weyn ayuu dusha ku sitaa mid waliba wuxuu qaadayaa dusha ku sitaa labaatan nin oo kuwa waxgama ah mid walbana waxaa hareeraha kaga jira kuwo iyaguna hagaya oo hogaaminaya oo iyaguna hubaysan ayaa hareeraha kaga jira carabi waxay tiqiin oo dagaalkaasi maroodyada iyo ma aha waa dagaal waa wax cusub waana xeelad cusub waaya ciidanka muslimiintu iimaan aada iyo aada u cajiib leh ayuu wataa seef waran leeb iyo qaanso fardo iyo awr waa intaasuu ka kooban yahay intaas ayuu ka koobay iimaan wax la yidhaahdo iimaan haddaad leedahoo aada u dirirayso ushaad haysataan iyo madfacu waa isku itaal buu xaajiga yidhi maroodiyadan iyo qalabkan faraha badan ee farisiyiintu ay wataan waxaa ka kasoo horjeeda rag iimaanku tin iyo cirib uu buuxshay ayaa kasoo horjeeda waaya waa hub aada iyo aada u belaysan weeye waan arki doonaa marka dagaalku bilaabmo wuxuu cabsi gelin doonaan maroodiyadani fardihii ciidamada muslimiinta dabadeedna jaantay warayaan ciidamada fardaha muslimiintu balaayo weligood arag baa baa ka hortimi waxaana weligood arag dee faraska faraskiina duulanihii saarnaana dib buu ula noqday oo arrin aad iyo aad u adag toddobaatan maroodi bay wataan dee toddobaatan dubaabadoodoo dubaabadahan casriga ah t seventy two iyo wax la midka ah ayay ka dhigan tahay waktigaa oo ciidanka xagga sare saaranna adigu aadanba gaadhay iyaguna meel sare bay taagan yihiin dushay kaasoo soo dilayaan dhib aad u weyn weeye waaya laba maroodi baa ugu sii daran alfiil alabyad iyo fiil ajram yani naanaysahooda labadaasi oo maroodiyada kalena ay eeganayaan kuwaasun bay daba socdaan laakiin labadaasaa khatar ah kuwa cag iyo ciddi dadka ku tumanaya ee gacanta ula tegaya gacanta maroodigu leeyahay waa labadaa maroodi ugu soo horeeya waa laba maroodi aad iyo aad u khatara aynu eegno ciidanka horta labada ciidan ee muslimiinta ciidanka muslimiintu siduu u qaabaysan yahay hogaanka guud ee ciidanka muslimiinta waa sacad ibnu abi waqaas ciidanka muslimiinta dhinaca maymanada amba dacalka midigeed dagaalgelinta waxaa wata cabdulaahi ibnu macad dhinaca qalbiga oo ciidanku halkuu u buuran yahay oo u wen yahay oo dhinaciisa midigeeda caasim ibnu camr atamimi dhinaca qalbiga oo dhinacii dhinaca bidixeed ah waa zuhrata bnu xawaya atamimi dhinaca bidixda dacalka bidixda sharxabiil ibnu samt waa intaasi qaabka ciidanka muslimiinta u qaabaysan yahay waxa weeyaan midigta iyo bidixda iyo qalbiga qalbigu haddana midig iyo bidix sii kale leh intaas sidaas u qaabaysan yahay ciidanka kasoo horjeeda ee farisiyiintu xagga midigta dacalka ugu midigeeya hormusaan kuwa kani iyagu waa waxa maanta jeneraalaadka iyo lagu sheego khudbadda caskariga ah ee ugu sarreysa ayay sitaan ninka kani ka sokow ciidanka uu dagaal gelinayo waxa uu ku qalabaysan yahay sideed maroodi si gaara ah. oo dagaalka maroodiyada mar dagaalka may soo wadagelin maalinba qaar bay inbay soo geliyaan qalbiga maymanadiisa jalanios wuxuu wataa lix maroodi ayaa ciidankiisa ay wataan qalbiga bahman jadawey lix maroodi ayuu ku qalabaysan yahay xagga qalbiga oo bidixda ah bayrasaan wuxuu wataa lix maroodi dhinaca dacalka bidixeed waxaa ka dagaal gelinaya ciidanka farisiyiinta mahraan wuxuu wataa toddoba maroodi intaa haddii aad isku dartid waa inta maalinta ugu horeysa ay ugu talagaleen dagaalka maroodiyaasha in ay ku dagaalgalaan almuwaajaha maalintii koowaad baynu soo gaadhay dagaalkii hadda uunba laysu safanaya maalintaasi waxaa loo bixiyey armaas muwaajahadii ciidanka muslimiinta iyo ciidanka farisiyiinta ayaa bilaabmaya waa dagaal taariikhaysan oo taariikh cajiiba leh waa maalin khamiisaad maalin khamiisa wey waay sacad ibnu abi waqaas baa dhawaaqaya cod sare ayuu sare u qaaday wuxuu yidhi allaahu akbar muslimiintuna dabadii waxay ka daba yidhaahdeen allaahu akbar dhammaantood hore u sheego wuxuu yidhi afar jeer baan takbiiranaya ta ugu horeysa markaad maqashaan waa soo diyaargaroobaysaa talabaad markaad maqashaan qalabka ayaad diyaargaraysanaysaa ta saddexaad markay noqoto fardihiinnii iyo wixiinnii oo dhan ayaadun xagga hore keenaysaa ta afraad markay noqotona waa ciidanku iyo laba waa iskelayaan waa tahay ciidanka muslimiintu qaabkaasi ayuu u qaabaysan yahay waxaa soo horumariyey oo xagga hore ciidamadii muslimiinta rabiicata bni cuhmaan haalib ibni cabdullaahi alasadi camr ibnu macd yakrib caasib ibnu camr atamiimi raggaasi waa haldoorka iyo rag muslimiinta ee farta lagu fiiqo marka ay noqoto dagaal oo ragga baanduulayaasha dagaalgeliyayaasha ee muslimiintu ay leeyihiin waadna arki doontaa dagaalku markuu bilaabo dagaalkii uu bilaabi raba waxa uu dagaaladu ku bilaabi jiray waqtigaasi waa lahada mubaarasa mubaarasadu waa issoo bax nin ishuba oo rag raggeeda ayaa intuu safkan ka soo baxo ayuu odhanaya yaa isoo baxaya dabeedna xagga kale yaa nin dhigiisa ah oo kaasoo kale ah ayaa ka soo baxaya dabeedna halkaasuu dagaalku ka bilaabmaya waa tahay rabiicata bnu cuhmaan waxa uu ka mid yahay amba uu ka tirsan yahay qabiilada hawaasim waxaanuu ka mid yahay ragga fardafuuleenka ah ee aadka iyo aadka u daran ninkaas ayaa dagaalka xaggiisa ka bilaabmi rabaa nin baa soo baxay ninkii soo baxay muddo ayay seefta istaraarsiiyeen ugu dambayntiina ninkii farisiga ahaa ee rutbada caskariga ah ee sare weliba watay ayaa dhulka la dhigay yahay rabiicata bni cusmaan ninkaa farisiga ah wuu dilay wuxuuna noqday kaasi kii ugu horreeyey ee farisiyiinta ee la dilo ayaa dhulkaasi qaadisiya lagu dilo markaasay muslimiintii waa takbiirteen ilaahay wuxuu rucbi ku riday ilaa ballaysin adag bidaayaddii iyo bilowgiiba nin ishuba oo farisiinta ah oo cartamayo libaax iska dhigaya ayaa soo baxay dadna kiibaa dhegta dhiigga loo daray muslimiintuna way farxeen oo takbiirteen kuwan kalena rucbi waxbaa loo tabiyey waxaa soo dhaqaaqay qaalib ibnu cabdullaahi waa abaanduulkii iyo ciidanka muslimiinta raggii ugu qiimaha badnaa waxaa u soo baxay hormos hormas haddaad maqashid waa kuwa aanay uga dambayn ciidamada faarsiyiinta yaa soo baxay waa la dagaalamo wax la dagaalamoba dagaal adag baa dhacay isagana waa la dilay hormos dhulka ayaa la dhigay qalabkii quruxda badnaa iyo dahabkii balaayadii iyo wuxuu dusha ka saarnaana uu ka fuqsaday wuu ka fujistay haalib magaciisii baa ilahay ka dhigay uu ka qaalib noqday dhulka ayuu dhigay kaas waa tahay mar labaad baa macnawiyaadkii iyo moralkii ciidankii farasiyiintu hoos buu usii socdaa ciidanka muslimiintana moralkooda iyo macnawiyaadkoodaba kor buu u socdaa waxaa soo baxay camr ibnu macad ayaa soo baxay isagu uu soo tallaabsaday labada saf dhexdooda waa yemani azubaydi waxaa lagu tiriyaa raggii faras fuulay ee carbeed ragga ugu qiimaha badnaa ee ugu dagaalka badnaa ee ugu dagaalyahaansanaa oo jaahiliyadda iyo islaamka labadaba nin warkiisa meel la dhigay buu ah waa nin lixdoon oo aada iyo aada u xoog badan ayaa uu yahay marka aynu tilmaamno qaabkiisa soo baxay waa libaax cartamaya un soo baxay mid baa usoo baxay isagana maxaa dhacay ragga farisiintu ay ku dhaataan amba ay farta ku fiiqaan mid ka mid a ah. ayay usoo saarayaan laakiin hore mid baa wax ku soo gamay wax ku soo riday waran waxba ma yeelin kii laftigiisii buu beegsaday ku soo riday ku dhaqaaqay faras buu fuushan yahay sida mayada ayuu uga dul qaatay oo kala soo degay faraskii xoog wuxuu ka qabo dabadeedna dhulka ayuu qoorta ayuu kala jebiyey markuu qoorta kala jebiyeyna xagga muslimiinta ayuu kula soo dhowaaday dabadeedna hal mar buu seeftii uu kaga gooyey qoorta markaasuu yihi sidaas oo kale u gala markaas sida adoo kaleya samayn karay dadna madaxii soo qaatay madaxiisii oo keliya dabadeedna xaggan ula soo dhaqaaqay xaggoodiibuu ku tuuray farisiyiinta wash bay ka sii tiri ragga sidaa loo gelayaa oo raggii ay ku dhaadan jireen oo raggii ay u yaqaaneen hebelada halkaa xaaladdu markay marayso weli waxaa soconaya dagaalka nooca isubaxa ah in la yidhaahdo mubaarasada waa tahay waxaa soo baxay caasim ibnu camr waxa inagu soo noqnoqon doono magaca caasim ibnu camr atamiimi waa ragga muslimiinta ugu dagaal yahansan ayuu ka mid yahay soo baxay kii afraad ba usoo baxay ninkaas afraad markuu soo baxay oo wax yar usoo jiray oo faraskii uu ka degay ayuu cararay dabeedna wuxuu ku cararay safkii uu ka soo baxaybu adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama wuxuu arkay saaxiibadii halkay mareen dabadeedna markiiba wuxuu istusay walle adna sidan unbaa lagu dilayaa dabeedna faraskiisii buu si fudud oo sahlan u soo kaxaystay oo xaggii safkii muslimiinta caasib intaasi waa dagaalkii mubaarasada armaas dagaalkii baa bilaabmaya dagaalku waa bilaabmay dhinaca bidixda ciidanka faris iyo dhinaca midigta ee muslimiinta dagaal baa bilaabmay ciidanka farisiyiintu waa ciidanka tiradaa leh mar qura ayay oodda waxay ka soo qaadeen leebabkii gamuunlayadoodii baa waxay soo gameen wax in la odhan karo sida roobka ah sida roobka ayaa ciidankii muslimiinta hoobkay kaga dhigeen waa gamuun baashan fallaartuna aada bay u dhib badan tahay sidoo kale lix iyo toban maroodi ayaa soo dhaqaaqay waxaa waajahay hogaamiyaha dhinaca midigta ciidanka muslimiinta cabdullaahi bin mucatim awaamirtiisii buu siiyey ninka fardooleyda ciidanka muslimiinta waa jariir ibn cabdilaahi اbajali jariir wama adraaka ma jariir ibn cabdilaahi اlbajali saxaabi saxaabada rasuulka ka mid ah boqol xadii buu wariyaa waa saxaabi qabiilada bajayla ayuu ka tirsan yahay waa nin uu rasuulku u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ducaqabe ah isaga lafahantiisu waa nin yahaabur ah markuu istaago tuludda geelaa ah markuu isbarbar taago madaxiisa iyo kurska tuludda geelaa ah ayaa isla ekaanaya xagga kalena waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad qurux badan ilaa la yidhahdo cumar ibnu khadaab wuxuu odhan jiray waa yuusufkii ummadda nebi maxamedkani quruxda xagga xoogga iyo dherarkana oo ninkaa dee awr baarqab ah markuu isbarbar taago kurskiisa iyo madaxiisu ay isla ekaanayaan waa ciidanka fardooleyda ee dhinaca kani hadda dagaalku uu ka bilaabmay qabiiladiisii ayuu ka dagaalgelaya bajayla nimankaasi waa niman aada iyo aada u dagaalyahana waxaad la moodaa in ay beegsadeen oo yidhaahdeen kuwa hortay inu iska qabanno farisiyiintu si gaar ah ayay dagaalka ugu bilaabeen waa tahay dagaalkiibuu galay dagaalkii baa bilaabmay waxaa iska hor yimid hubkii nimanka fardooleyda saasaaniyiinta hub culus oo fara badan ayay ridayaan waxaa soo baxday oo iyagana soo dhaqaaqay fardooley bahlihii maroodayaashii ayaa soo dhaqaaqay waxaa dagaalka iyana xagga farisiyiinta ka yimid lugleydoodii dagaal culus baa qabsaday fardooleydii muslimiinta argagax baa la geliyey maroodiyadiiba argagax geliyey dabeedna fardihii way yaaceen qabiilat bujayla oo qeybtaa ka dagaalamaysay waxay ku sigatay in cagta la mariyo gebi ahaantoodaba dagaalka ku dhacay iyo sida culayska iyo dagaalka muggiisu uu qabsaday halkaa xaaladdu markay marayso sacad oo dusha kala socda ciidanka ayaa wuxuu amar ku bixiyey ashcas ibnu qays ashcas ibnu qays oo hogaaminaya fardoolayda maymanada xagga qalbiga ayuu amray waxaa soo dhaqaaqay fardoolaydaasi ciidanka farisiyiintu horey usoo socdaan hore ayay usoo siqayaan waxaa kale oo uu amray sacad ibnu abi waqaas qabiilat lasad oo yani nimanka la yidhaahdo dagaalyahana in ay dagaalka walaaladood qabiilada abujayla in ay u gurmadaan dabadeedna iyaguna dagaalkiibay si toosa u galeen waxaad arkaysaa bujayla iyo asad iyo tamiim waa qabaail qabiil kasta wax wata raggii saxaabada ee haldoorkooda ahaa waxaad ogaanaysaa diinta islaamka qabaailkii muslimiinta ahaa way fidiyeen waxbay tareen innaga qabyaaladeenu qabiilkeenu maalin qura irbadun islaamka uma gelin muslim uu baabi'iyo oo laayo oo u mooyaan halaago balaag yani raggaasi waa qabaa'il ilaahayna wuu weydiin doonaa maalinta qiyaame qabaa'ilkan maanta ee iscunaya ee soomaalida ah wuu weydiin doonaa maxaa diintayda u tarteen xaggaa gaadhsiiseen maxaa ay samayseen waxa ay ku jawaabayaan waa maxay dad fara badan unbay naarta u direen wax kale may qaban waaya qabiilatu asad tacsiizaad iyo gurmad iyo gargaar bay u fidisay walaaladooda bajayla dulayxata bn khuwaylad alasadi dulayxa waa ragga waxaa la yidhi waa nin u dhigma kun nin buu u dhigmaa ninkaas qabiilat lasad ila xamaal ibnu malik alasadi iyo qaalib ibnu cabdullaahi iyo rubayl ibnu camr raggaasoo dhan ayaa soo baxay dagaalkii nimankii watay amba ka hogaaminayey amba waday ka soo horeeyey maroodiyadana dagaal xun bay dagaalamayaan kuwii dusha saaraana way dagaalamayaan firqad ciidanka farisiyiinta ka mid ah ayaa waxay doontay in ay dhambasho qabiilada bajayla oo la yaro baqsaday ilaa iyo qabiilada kinda halka ay ka dagaalamaysa labadaa qabiiloba waxaa ku dhacay culays aada iyo aada u fara badan waxaa si gaara leeb wax la yidhaahdo iyo seefti oo laysula tegey gacanta laysula tegey intaba qabiilatu casad ayaa markaasi iyaduna dagaalka si toosa ah u gashay iyadoo u gurmanaysa labada tan qabiil ee kale ee muslimiinta ah waxay weerartay qabiilatu asad firqad uu hogaaminaya jalanios si ay u difaacdo oo uga difaacdo waxa ku hoobanaya warmaha iyo leebka ku hoobanaya walaaladood waa qabiilat lasad hormosan iyo jalonius markay arkeen dagaalka dhinaca inuu ka socdo oo hadda uu ka xoogeystay xagga asad ayay asad laftigooda waxay ku qaadeen hujuum culus bay ku qaadeen waaya dagaal xun baa meesha ka dhacay ashcas ibnu qays qabiilatu kinda oo maysarada ciidanka muslimiinta waxa uu isku dayayaa inuu guubaabiyo qabiilatu kinda xamaasad sare ayuu xamaasadeeyey waxa uu leeyahay maanta waa in aydun wacdaro ka muujisaan oo aydun difaacdaan islaamka qabiila tukinta waxay isku dayda inay difaacdo hujuumkan ku socda ee quwaadkan hore u soo siqaya ee farisiyiinta alhormasaan iyo jalonios oo ciidanka farisiyiinta wata hase yeeshee meesha meel cidhiidhi ah cidhiidhigaasi wuxuu saalixu yahay muslimiinta waayo ciidanka faarisiyiintu wuu fara badan yahay waana sufuuf fara badan oo istaba joogta cidhiidhigaasi noocumaa in la yaro baaciyo ayuu keenay ciidankii soo siqeeyey soo socday faarisiyiinta isla waxaynu ku jirnaa maalintii koobaad armas dagaalkiisii dhinaca midigeed u kaalay iyo dhinaca qalbiga oo midigta ah ciidanka farasiga ah dagaal buu ku jiraa adag oo maysarada ciidanka muslimiinta ayuu wuxuu ku hayaa dagaal qadhaadh buu ku hayaa rustam wuxuu amray marka kan ciidankiisa dhinaca iyo dacalka midigta iyo ciidankiisa qalbiga oo xagga midigeeda ah in ay hore u dhaqaaqaan waxaa lagu dhaqaaqay ciidanka muslimiinta ee xagga bidixda dacalka bidixeed iyo qalbiga ciidanka muslimiinta ee bidixda ayaa lagu dhaqaaqay waxaana hoobka lagaga dhigay gamuun aan xad lahayn mar kale ayaa waxaa soo dhaqaaqaya maroodiyaashii maroodiyaashii mar kale waay waxay bajiyeen oo cabsi ku rideen fardihii muslimiintu ay wateen waa dhinaca bidixda iyo dhinaca bidixeed ee qalbiga waxaa dhacday markaa in muslimiintii dib loo riixo armaas marka kan waxay la tacaalayaan muslimiintu bal inay isku dayaan in ay maroodiyada tan loo taag iyo tabar yahay sidii bal si uun loogu geli lahaa dagaal bay qaadeen runtii iyaguna dhinacooda aan waxba aanay ula harin bay qaadeen ciidamada muslimiintu marka kan sacd ibn qaas waxaa u muuqanaysa dhibaatada muslimiinta haysata inay tahay mid aad iyo aad u weyn oo aysan yarayn wuxuu arkay maroodiyada tani inay daaqada muslimiinta iyo taafadooda inay ka badan tahay wuxuu u dhawaaqay dagaalgeliye halyeyga caasim ibnu camr oo qabiilada tamiim ah ayuu u dhawaaqay wuxuu ku yidhi alaa laka fi lfiilati min xiila inaba wax taag iyo waxeelad ah oo si un wax looga qaban karo maroodyada miyaadan hayn qaala bala wallaahi maya waan hayaa buu yidhi caasim ibnu camr wuxuu xushay raggii ugu fiicnaa ee qabiiladiisa ka mid ah qabiilatu bani tamiim ayuu xushay qabiilatu bani tamiim marka carabta la qiimeynayo waxay ka mid tahay qabaailka carbeed ee wax waxgana ee leeb rida ugu fiican ayay ka mid yihiin banu tamiim wuxuu beegsaday markaasi caasim ibnu camr firqadda maroodiyaasha hogaaminaysa ee hareerahana kaga jirta ee difaacaysa ayuu si fiican u beegsaday wuxuu kale oo beegsaday maroodi walbiiba labaatan nin buu dusha ku sitaa oo ridaye kuwaa ku in dusha laga toogto ayuu ay ku dhaqaaqeen labadii firqadoodba dagaal buu ku qaaday kuwii lugleyda ah ee maroodyada hareeraha iyo xagga hore kaga jiray iyo kuwii dusha saarnaa intaba wuxuu ku qaaday dagaal aada iyo aada u daran waa niman leebka ay ganaan midii uu ridaaba ay nin ku dhacayso si fiican bay shaqadaasi u qabteen rag fara badan bay dhulka dhigeen oo kuwii maroodiga hogaaminayay qoladii kalena waxay ku guulaysatay iyaguna kuwii dusha wax ka rideeyey iyagana inay si fiican u beegsadaan bale eh, wuxuu ku qaaday weliba ciidan uu isagu wato oo xul ah ayuu wuxuu ku qaaday in maroodiyada lagu dhowaan karo sida loogu dhowaan karo dabeedna sidii loogu dhowaanayay waxbay gaadheen maroodiyadii waxay jareen suumanka maroodiyada iyo bahalkan sanduuqan dusha isu haya ee isugu xidhan caynkii iyo baydiiba ugooye dabadeedna muradii walbaaba wuxuu afrogay wixii uu dusha ku siday buu afrogay arrin fiican oo caasim ibnu camr iyo raggiisii banu tamiim ay qabteen bay taasi noqotay saddex iyo toban maroodi taabuudadii iyo sanaadiiqday dusha ku sideen raggu saarnaa ayaa waxay ku guulaysteen inay bayday caynka u gooyaan subankii iyo xadhkihii isu hayay in ay jarjaraan marka kan waxaa bilaabmaya si adag baa dagaalku wuxuu noqday mid dhinac walba ka socda dagaal shaamila ayay muslimiintu marka kan ay ku qaadeen jabhaddii farisiyiinta dagaal aada iyo aada u qadhaadh dagaalku aad iyo aad buu xun yahay maalintaa horena waxay u muuqataa in xoogaa muslimiinta laga gacan sarreeyo ayuu u muuqanaya sababtuna waxaa weeyaan maroodiyada tan iyo hubkan dee aynan aqoon oo maanta ay uga hor tahay ayaa qayb ka ah dhib weyn baa waxay gaadheen asad iyo bajayla labada qabiil ee muslimiinta ee dagaalku sida murka leh ugu dhacay casim wuxuu isku dayay in uu bal si uun uu dib uriixid ku sameeyo cadowgan soo socda dagaalku wuu socday labada dhinacba labada dhinacba dhimashadu way badatay gabalkii baa isku dhacay maalinta iyadaa sida qaalibka ana ciidamadu waktigaasi habeen may dagaalami jirin waa la ysku basay marka dagaalkii aroornimada oo ilaa iyo gabaldhacii socday labada qoloba waa isku daaleen dagaal aada iyo aada u qadhaadh ayuu noqday ilaa iyo wuxuu socday ilaa waktiga salaada cishaha ayuu socday dagaalkaas dhulkii wax daadsan dad wax dhaawacan iyo wax dhintay ayaa daadsan muslimiintu way gurteen wixii iyaga ka dhaawacmay iyo wixii ka dhintay laakiin kuwan farisiyiintu ciddii caradii bay ka bateen waxay ka bateenba waxay urursadaan iyo waxay qaataan waxay daadsan yihiin saaxaddii lagu dagaalamay walaalayaal waxaad ogaanaysaa diintan aayar oo gibina laynagu kari laayahay warqaata oo ku dhaqma waxay ku baxday oo lagu soo beeray dhiiggaasi saxaabadaasi ay daadiyeen dhiiggaa saxaabadu ay qubeen geedka islaamku wuxuu ku baxay oo lagu waraabiyey dhiiggii ay saxaabadu u daadiyeen ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin maalintaasi waxaa loo yaqaanaa yowma armaas armaas maxaa loo yidhi waa isku mulaaqanka iyo isdhexgalka iyo arinkii oo aan kala baxsanayn cidina maalintaasi guul rasmiya ma aysan yeelan muslimiinta waxaa u muuqatay culayska haysta iyo dagaalku xajmiga uu leeyahay iyo quwadda nimanka farisiyiinta intay la eg tahay maxaa yeelay muslimiintu waxay caado u lahaan jireen dagaalka ay qaadaan maalinba ku dhammaan jireen waliba gelinka hore inta duhurka ka horeysa ayay soo afjari jireen laakiin kani waa wuxuu ku socday ilaa iyo gabaldhacii buu ku socday waxay dareemeen dagaalkani inuu yahay dagaal aad iyo aad u qadhaadh arrin aad iyo aad u weyn qabiilat bujayla bajayla qabiiladii odayga uu ahaa jariir ibnu cabdillaahi ibnu jaabir albajali shan boqol baa keligeed ka dhimatay shan boqol oo nin ayaa janno doontay oo shahiidi aanu nimaadno maalintii labaad waxaa la yidhaahdaa yowm aqwaas aqwaas wixii aan inoo dhammaan mar dambe ayaynu ka dhigan doonaa balse hadda aynu maalintatan eegno yowm alaqwaas maxaa loo yidhi oo maalinta uu soo gaadhay gurmadkii sayid khaliifat lmuslimiin cumar uu amray abu cubayda caamir bnu jaraax oo ciidamadii shaam madaxda ka ahaa in uu si deg dega ah u gurmado oo la gaadho ciidamada muslimiinta gurmad gurmad baa lasoo diray wuxuu ka imanayaa shaam waa tahay maalintan dambe wixii la kala guranayay iyo wixii habeenkii ciidankii muslimiinta ee shaam ka imanayay ayaa soo gaari doona wuxuu amray lix kun oo ciidamada muslimiinta ka mid ah oo ah kuwii ku guulaystay dagaalka yarmoog yarmuug bil uun ka hor dagaalka kan buu dhacay oo ciidamada muslimiintu ay kaga adkaadeen ciidamadii romaanka bariga oo ay hogaaminaya khaalid ibn iyo abu cubayda camir ibn jaraax iyo saxaabo fara badan oo tiro badan oo kale wata bal hadda aynu eegno xaaladdu aada bay u culus tahay xoogaha baa maaragtay muslimiinta la yaraha tateeliyey maalinta iyadaa arintu arrin aada u qidhaadh bay noqotay dagaalku waa sii adkaaday waxaa soo gaadhay ciidankii muslimiinta qeybtii ugu horeysay waa lix kun laakiin kunkii ugu horeeyey ayaa ciidanka muslimiinta oo hogaaminayo nin ah ragga muslimiintu ay ku dhaataan xagga dagaalka u dhigma khaalid bn lwaliid u dhigma oo dhigiisa ah waa qacqaac ibnu camr atamiimi ninkaas ciidan uu hogaaminaya oo kun ah ayaa soo dhacay waa ninka uu abubakar yidhi ina sawta alqacqaac fi ljeyshi afdalu min alfi rajul codkiisa keliya ayaa wuxuu ka khayr badan yahay kun nin oo dagaalamaya oo codkiisa oo seeftiisa iyo gacantiisa maxaad u malay waa ninka uu yidhi abubakar laa yuusanu jeyshun fiihi milu haada ninkaas ciidan uu ku jiro lamaba jabiyo ilahay idankiisa ninkaasaa ciidanka wata shanta kun ee kalena way soo socdaan oo amiirkii ciidanka ayaa la socda laakiin inta tani hore ayay usoo baxday ciidanka guud ahaan waxaa amiirka ah haashim bin cutba ibnu abi waqaas oo uu sacad ibnu abi waqaas adeeru yahay baa ciidanka gurmadka sameynaya madaxka ah waa tahay subaxii markay noqotay ilaa habeennimadii baynu joognay subaxii markay noqotay maalintii labaad ay soo gaadhay ciidanka firqadii qacqaac ibnu camr oo kun nin ah markuu soo gaadhay goobtii dagaalka lagu dagaalamayay oo labadii ciidan sida tan ay u safan yihiin qacqaac ibnu camr wuxuu sameeyey taatiig caad u cajiib badan toban qaybood buu ka dhigay ciidankiisii gurmadka ahaa toban min boqol oo imsa a kun marka markuu imanayey ayuu wuxuu kala dambaysiiyey boqol iyo boqol iyo boqol iyo boqol toban buu ka dhigay taasoo uga jeedo in uu niyajab ku rido ciidanka muslimiinta ka soo horjeeda boqol baa soo dhacay boqolkii markay soo dhaceen oo muslimiintii takbiir ay samada cirku isku shareertay codkii takbiirtu ayaa cabaar kadib haddana boqolkii labaad haddana boqolkii kale haddana boqolkii kale waa taatiig aada iyo aada u cajiiba ah ayuu ku sameeyey markii ciidamadiisu ay soo dhammaadeen wuxuu sameeyey mubaarasa hadduu hadduu ka soo galay dagaal hadduu faraska ah uu ka soo degay amba kamaba deginba wuxuu noqday markuu sidaa usoo gaadhay inuu ciidankii farisiyiinta uu yihi yaa ii baxaya u fiirso waa qacqac ibnu camr atamiimi wakadalika ciidamadiisuna waa la mid ragga shaam ka yimi mubaarasadii waxaa u soo baxay ninka ciidanka farasiyiinta qalbigooda wata jenaraalkooda waxaa la yidhaahdaa ninka kan bahman jadawey dulxaaji muxuu yahay ninkan dagaalka maalintaasi labaatan kun buu keligii dagaal gelinaya labaatan kun buu ninkaasi keligii dagaal gelinaya waana ninka keliya ee muslimiinta ka adkaaday dagaalkii jisr afarta kun ninkii dilay wey ninkaas ciidankaa watis waa nin isla baxsan waana nin ay u arkayaan inuu yahay nin ka duwan ragga ay haystaan ee ay ku faanaan soo baxay markii uu soo baxay labada nin haddii ayayna isgaranayn waa is sheegsadaan maxaad ahayd kumaad ahayd waa inuu ismagacaabo waxaana hebel hebel baan de markuu sheegay bahman jadawayhi baan ah qacqac muxuu sameeyey markaasuu yidhi waa ark walle waa arkii abu cubayd athaqafi iyo asxaabtiisa asxaabu ljisr aarkiisiibaa maanta maanta horyimu isku dhaqaaqeen abu cubayd ibnu mascuud athaqafi iyo saliid ibnu qays oo raggii ciidanka hogaaminayay maalintaa la laayay ninkan baa maalintaa laayay waa isu mubaarasoodeen maxaa dhacay waxa dhacay wax la filayn baa dhacay muxuu ahaa wax ilbiriqsi ka yar buu ku dilay qacqaac ibnu camr ninkii shaaraadka iyo waxa dusha laga saaray iyo biladaha uu wato iyo biladgeesiga iyo wax laga lulay aadan malaynayn wax daqiiqado gudahooda ayuu ku dilay dhulkuu dhigay waxaa ku dhacday hasiima nafsiya ilaa ay kuwii ka agdhowaa ah, rustam ay ku canaanteen oo yidhahdeen ninkaasoo kale miyaa meesha la geeyaa ninkaasoo kale dagaalka miyaa la hormariyaa rustam bay ku canaanteen raggii la fadhiyey ee dagaalgelinta iyagana ahaa oo nin ay aada iyo aad aad iyo aad uga maraara dilaaceen dilkiisa iyo jabkiisa waa la dilay ninkaa isaga waxay u arkeen maalintaas inay tahay maalin nuxuus ah maalin guuldaro inay u tahay oo ay ninka kani wuxuu ahaa ragga ay ku xisaabtamaa ninkan laga dilay tashaaun bay bilaabeen waa baasaysteen maalintan maalintu waa maalin baas bay yidhaahdeen maalintan halka muslimiintuna ay tafaaul saadaal fiican ay u muuqatay rustam wuxuu doonayaa inuu bedelo nafsiyadda ciidanka faris inuu bedelo waxaa soo baxay wuxuu soo saaray oo amray nin kale halkii buu taagan yahay qacqaac ibnu camr wuxuu leeya welihii soo baxaya mid kale mid baa la amray waa kuma waa nin kale oo kii aan ka yasirayn bayrazan baa la yidhaahdaa waa ciidanka muaakharada farisiyiinta ninka gebi ahaantood xukuma afar iyo labaatan kun oo ciidan buu horjooga u yahay ninkaas soo baxay waaya markuu soo baxay maxaa dhacay wuxuu ka mid yahay shanta ciidamada farasiyiintu ay leeyihiin hogaanka ugu sareeya ayuu ninkani ka mid yahay soo dhaqaaqay waxaa soo baxay nin kale isagana oo lahdo bandawan isagana waxaa u soo baxay alxaris ibnu dibiyaan qacqaac ibnu camrna kii hore ayay isku beegmeen waxay isu mubaarasooday qacqaac ibnu camr iyo bayrazan wuu dilay qacqaca baa dilay xaaris ibnu dibyaanna wuxuu dilay kii dhigiisa ay ka soo horjeeday qacqac ibnu camr soddon nin buu maalintaa mubaaraso ku dilay marba siduu lahaa mid ay soo baxaya soddon buu ku dilay allahu akbar qacqac ibnu camr hadalkiis cumar ibn abubakar sidiiq xusuuso uu lahaa nin ciidan uu ku jiro lama jabiyo lagama adkaado uu yidhi codkiisa qura sida hanqarka ayaa wuxuu ka khayr badan yahay kunnin nin oo dagaalyahan xaaladdu halkaa markay marayso waa laysku yaacay gacanta ayaa laysula tegay silaaxul abyad waa lays dhex galay nin iyo habartii waxay ku dhashay awal hore ciidanka muslimiinta ayaa culays la saaray ilaa iyo dib loo riixay laakiin maanta way ka duwan tahay ciidanka muslimiinta ayaa waxay bilaabeen in ay dib u riixaan waa daalac naasil dagaalkuna sidiisaba waa caynkaa maalin boqol xoogaa ku yare si tahay aad bay labada darafba dagaal bay muujiyeen aan kaas oo kale la arag waxaa ka soo baxay ciidanka baarisiinta haddana nin kale oo leh mubaaraso doonaya waxaa u baxay calbaa ibnu jaxsh marka kan waxay isweydaarsadeen laba seefood labadubana si xun bay isu dhaawaceen waa ninkii keliyahaa ah ee ciidamada muslimiinta dhankooda ka soo baxay oo isagu dhaawac caynkaasi uu gaadho markiiba nin kale oo muslimiinta ka mid ah ayaa mindhicirkii wax ka soo dhacay calooshiiba ka soo dhacday ayaa dib ugu celiyey weli wuxuu doonayaa ninka kan oo caynkaasoo sidaa u dhaawacani inuu dagaalka sii galo dabadeedna intii dib loo soo saaray ayuu haddana dib ugu noqday laakiin wuu dhintay halkii wuxuu ku dhacay labadii saf dhexdoodii ayuu ku dhacay ragga noocaas maalinta tan oo maalintii labaada meesha ma joogto wii la ohan jiray maroodiyaashii ma joogaan maay joogi waayeen maalintii hore waa tii saabaankoodii oo dhan waa tii laga daadiyey waxay bilaabeen markaa sanaadiiqdii jajabtay iyo wixii oo dhan ayay maanta isku habaynayaan maanta dagaalka way ka maqan yihiin dabadeedna jaanis fiican bay heleen ciidamada muslimiintu qacqaha ibnu camr wuxuu bilaabay isaguna farsamo kale fardaha iyo awrta muslimiinta ayuu wuxuu u sameeyey wax qaab aan hore loo arag wax wada sanqaraya iyo waxbuu dusha ka saaray xagga madaxa iyo waxaasoo uu uga gol marka ay fardaha farasiinta iska hor yimaadaan inay yaro bajiyaan farsamadaasi uu ku guuleystay waxaa la bajiyey maalintaasi fardihii farisiinta ayaa la bajiyey aynu iska soo koobno maalintii labaad baynu maraynaa maalintii labaad ayaynu maraynaa maalintan muslimiintu ayaga ayaa gacan sarreeya sida maalintii hore ee kale ma aysan ah maalintanna waxaa loo yaqaanaa yowm alaqwaas aqwaas maxaa loo yidhi waa qowskii iyo gurmadkii iyo taakuladii uu soo diray cumar ibn khataab ee ka yimid shaam oo hogaaminayay qeybta hadda soo gaadhay qacqaac ibnu camr weli may iman ciidankii faraha badnaa ee ka koobnaa shanta kun ma soo gaadhin kun baa soo gaadhay oo sidan wax u bedelay bal waxaynu eegi doonaa shanta kun ee weli aan soo gaadhin oo hishaam ibnu cutba ibnu abi waqaas uu hogaaminayo iyo laba maalmood oo inoo harhsan tan iyo hadda waxaynu ku jirnay labadii maalmood ee hore laba maalmood oo kale dagaalku soconaya oo qaarkood habeen iyo maalin bay isugu bixisaa in sha allahu tacaala tanta inoogu xigta ayaynu labadaasna kusii dhammaystiri doonaa wa wasala allahu calaa sayidina muxamedin wala ali w